bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa kulawacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho xilligiisa meel welibaa joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobada oktoobar sanadku waa labadakunsaddexylabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magalada muqdisho qodobada ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulamada horyaalka bermaliga la ciyaari doono labada duurnimo iyo soddon daqiiq waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta sboris iyo weliba kooxda kubadda cagta lotonton kooxda sboris waxay doonayaan haddii ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta lotonton in hogaanka horyaalka bermaliga gacanta ku dhigaan kulankaasi wuxuu noqon doona kulan xiiso badan sidoo kale kooxda kubadda cagta chelsea iyo baali ayaa wada ciyaari doona baali garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta chelsea ee shanta galabnimo sidoo kale shanta galabnimo waxaa jira kulanka kale ee xiisaha badan ma united waxaay garoonkooda ku qaabili doonaan oo taraafod ee kooxda kubadda cagta brenford kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan aan idiin soo gudbin doona waxyaabaha ee kulankan laga leeyahay iyo saadaalinta kulankan oo brenford ma ku badin doonta garoonkan muddooyinkii ugu dambeysay baa lagu garaacay koox kubadda cagta man united sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa laliigaha kulmo xiise badan ayaa jira kooxda kubadda cagta real madrid waxay doonayaan hogaanka horyaalka laliigaha inay si dheeraystaan oo sasuuna ayay la ciyaari doonaan shanta galabnimo qadar shan iyo sidoo kale jeruna iyo kadhisna wada ciyaari doonaan sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa talyaaniga kulmo xiise badan ayaa jira kooxda kubadda cagta inter milan garoonkooda waxay ku qaabili doonaan koox kubadda cagta balogna sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta yuventus iyaguna turinayay garoonkooda ku qaabili doonaa milan waxay booqan doontaa garoonka ku ciyaarta kooxda kubadda cagta janawa halka bundusliigahana kulanka ugu xiisaha badan uu yahay kulanka udhexeeya dortmund weliba kooxda kubadda cagta berlin waynu eegi doonaa saaxiibada wararka ugu waaweyn suuqa kaliibsigana waynu eegi doonaa linal misi oo barcelona si ama ahaan ugu beeri karaya suuqa januari hadii la gaaro sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa bukaaya saaka xaaladiisa michael arteta muxuu ka yidhi kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona mancity weliba kooxda kubadda cagta ganaris saakana kulankaasi diyaar weeyaan ayuu leeyahay michael arteta qodobadaasi qodobo kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaata barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho hagaga dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan qeybaha ugu hore ee barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan hadii aynu eegnana horyaalka bermer liga toddobaadkan markii la eego dhammaan horyaalada waaweyn sida horyaalka bermer liga liigaha jarmalka talyaaniga iyo faransiiskuba waxa weyaan toddobaadkan kulanka axadda kadib waxa weyaan inta badan waxaa la aadi doonaa dhanka qaramada kadib toddobaadkan toddobaadka soo socda waa la nasan doonaa oo ciyaaraha waa laga nasan doonaa laakiin xolalka ayaa la ciyaari doonaa marka wiigan wuxuu yahay wiig markaa dabcan eh, kooxahu ay doonayaan inay markaasi dabcan guul ay kusoo gabagabeeyaan ilaa laba toddobaad si markaa ciyaartooyda ay foom fiican ay u helaan markaynu eegno sports waxa weyaan sanadkan waa laga yaaban yahay keliya waxaa jira xil ciyaareedkan laba kooxood horyaalka bermaliga ciyaarta labadaasi kooxoodna bitika waa ganaris iyo weliba kooxda kubadda cagta tottenham hosba waana markii guuraysa taariikhda labadan kooxood markii la eego iyagoo markaa sideed kulan ciyaaray ambitin ay yahay marka weli maysan dhicin labadan oo markii la eego sideed kulan oo labada kooxood baa ka dhisan inay wada ambiisina yihiin iyadoona sidoo kaleeto aad iyaad loo ammaanayo ninka lairahdo bosdogoglo markaynu eegno waxa weeyaan waa macalin aad iyaad wanaagsan dhamaan xilli ciyaareedkan kulmada toddobada jeer oo ciyaaray shan kamid mid ah ayuu badiyay laba ka mid a ah ayuu galay xilli ciyaareedkan wax guuldaro ama uusan la kulmin kooxdiisa waxay ka mid tahay kooxaha horyaalka brmeliga xilli ciyaareedkan goolasha ugu badnaa dhaliyey waana toddobiiy gool ay ku dhaliyeen todoba kulan oo ay ciyaareen horyaalka bermeliga todobaiy toban gool marka keliya sideed gool ayaa laga dheliya marka sbors waxa weyaan innaba caadi ma ah waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta lowton oo ku jirta kaalinta todobiy tobanaad horyaalka bermeliga kulanka lowton garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta nota waa tottenham forest waa kooxda sbors weeyaane garoonkooda waxay ku ciyaari doonaan garoonka lagu magacaabo genilworth road stadium garoonkan waa garoon qadiimia ah, waxaa la dhisay kun waxauu deeqaa weeraan toban boqol konton iyo lix ruux ayuu deeqaa marka waa garoon iska daayar weyaan oo iska daadiisa waa weyntaha laakiin waa markii la eego eh, capacitigiisii eh, inta badan ma deeq wax ka yar shan oo markaa taageeryaala ah. marka eh, bosdogogl waxa weyaan wuxuu doonayaa kulankiisa ilaxadda horyaalka bermeliga inuu guuleysto laakiin bosdogogl waxa weyaan waxaa ka dhaawacan xidigo muhiim ah sida ivan bersige lucelso bentacor ninka la yiraahdo sesegnon iyo weliba solomon oo innaba caadi ah ninkan giil iyo weliba ninka lagu magacaabo johnson dhammaan johnson iyo ninka lagu magacaabo solomon waa laba ciyaaryahan oo muhiim ah inkastoo ninka la yihahdo leeyahay markii qaramada kadib uu soo laaban doonaa laakiin lama heli doono evanbersic inta ka dhiman horyaalka bermeliga boris eh, markaynu eegno labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa ama siddeed saaci bar geeska africa lowton iyo weliba sboris markaynu eegno eh, markii ugu dambeysay wada ciyaarayeen waxa uu ahaa eh, kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii gaar ahaan tobankii maaj kun sagaal labadii ayay ciyaareen wareegii soddoni saddexaad ee horyaalka bermeliga markaasina kooxda kubadda cagta sporis iyo lotonton barbaro ayay galeen oo goola la-aana marka sporis xilligaasna kun sagaal boqol sagaashan waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta leeds united oo kooxda kubadda cagta ma united ay kaga qaadeen ugu yaraan eh, afar dhibcood siddeetan dhibcood ay ku qaadeen leeds kun markaas ayaa ugu dambeysay sporis iyo ay wada ciyaaraan xilligaasi waxa weeyaan eh, sporis iyagu waxay ku dhameysteen kaalinta shan iyo tobanaad horyaalka bremeleague waana markii ugu dambeysay lowton ay wada ciyaarayeen halka lowton iyaguna ay u laabteen serbida amba championshipka kun sagaal boqol waana markii ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen markaynu eegno labadan kooxood weeraan waxay kulmeen dhowr iyo afartan kulan laba labaatan ka mid ah kooxda sports ayaa badisay halka toddobiy toban jeer darow ama barbaro la galay halka sidoo kale sideed ka ah ee badisay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo loton town marka kulanka waa kulan markaasi dabcan laleeyahay aleelehe sports markaan ugu yaraan afar gool iyo shan gool ay kaga badin karayaan kooxda lotonton markaynu eegno kooxda lotonton waxay kamid tahay kooxda ciyaaryahanada ugu da-deeray joogaan marka dhammaan ciyaaryahanada lotonton jooga waa ciyaaryahaano dayara baaley iyo lotonton labada kooxoodba waxaa jooga ciyaaryahaano markaasi daayara ugu yaraan waa sagaaliyo sano sideed sano labaatan sano haddaba sporis waxa weyaan waxaa aad iyaad loo ciyaaryahanadooda sida ciyaaryahanka lagu magacaabo ficario oo ah goolhayaha xulka wadanka talyaaniga sidoo kale sporisna goolhayaha kowaad u sidoo kaleed waxaa aad loo amaanaya ciyaaryahanka aadka u khatarta badan lagu magacaabo odigia ninkan waa talyaani weyaan ninkan odigi la yiraahdo waa labaatan jir xil ciyaareedkan ayay soo qaateen falsafada macalin macalinka sporis ayuu aad iyo aad u anfacaya ninkan udanese ayay kasoo qaateen oo markii la eego asal ahaanba sporis ayaa leh laakiin udanes ayaa ama uu ahaan ugu joogay ciyaaryaankan aadka u khatarta badan sidoo kale waxaa jira difaac aad aad u khatar badan xil ciyaareedkan waxaa jira difaacyada ugu fiican horyaalka bermelig ayuu kamid yahay waana wiilka daada yar ee labayo labaatan jirka ah ee lagu magacaabo makey van de van ciyaaryahankan waa netherland ayuu kasoo jeedaa waana difaac dhexe waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka u khatarta badan sidoo kaleeto romero oo ninka kale aad u khatar badan waxaa la amaanaya bedro waa goolkii ugu dambeeyey oo liverpool lagu garaacayay oo ay sports ku garaacaysay bedro borow ayaa soo qaaday kadibna matib ayaa angoliska dhariyay marka sidoo kaleeto waxaa jira laba ciyaaryahan qadaxe oo aad iyo aad mar walba la amaano waana benzuma iyo weliba bebasar labadan ciyaaryahaan waa laba ciyaaryahaan oo inaba aanan caadi ahayn bazuma isagu waxa weyaan horyaalka bermeliga aad iy aad u garana waa toddoby labaatan san jir waxauu dhashay soddonkii agosto kun sagaal boqol sagaashan eh, ninkan waxa uu dhalashaan kasoo jeeda efricost laakiin waxauu dhalashadiisii qaatay wadanka maali oo hadda maali ayuu u ciyaaraa sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan kaleeto bebasa la yihahdo isagana waa la amaanaya ciyaaryahankan isaga waxaa wey waa waa kow iyo labaatan jir ayaa la waa ciyaaryahaan inabaan caadiyahan oo kooxda koox waa ay metis ay kasoo qaateen sports labadun kow iyo labaatanki labada kun labaiy labaatanki xil ciyaareedkaasi sidoo kaleeto dhanka weerarka madison oo kale isaguna waa ciyaaryahaan inabaanan caadiyahan xil ciyaareedkan waa uu wacdareynaya isagoo markaasi dabcan sideed kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta spors sideedaasi kulan afar gool ayuu dhaliyo halka laba kamidna uu afar gool ayuu caawiyey laba goolna waa u dhaliyay marka ciyaaryahankan aadayd ayaa loo ammaanaya waana ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda sports sidoo kaleeto golofisky qudhiis waa la amaanayaa richardson qudhiis waa la son waxa weyaan isagu xil ciyaareedkan la aaminsan yahay in son uu kula dagaalami karayo haalan dhanka goolalinta inkastoo haalan ninkaasi uu yahay ciyaaryahan innaba aanan caadiyan laakiin son xil ciyaareedkan markii la eego todoba kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray todobadaasi kulan lix gool ayuu dhaliyay marka waynu arki doonaa weraan Eh, loton waxaa leeyahay soon weeraan shabaqa uu soo gaarsiin doonaa marka waxaa leeyahay amuba hatiri ka dhalaya hatirigiisa labaad xil ciyaareedkan amuba ka dhalaya kooxda kubadda cagta loton son maadaama son waa ninkan inaba caadi maaha inkastoo xil ciyaareedkii hore horyaalka brmer leaga toban eh, soddon kulan uu ciyaaray toban gool uu dhaliyey laakiin xil ciyaareedkan waxaa leeyahay weeraan eh, labaatan gool horyaalka brmer leaga oo gaari karayaa haddaba sboris hadii ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta lowton waxay ka dhigan tahay in had toddobiy toban dhibcood ay leeyihiin labaatan dhibcood ay tegayaan oo horyaalka brmeliga ah. hogaanka horyaalka brmeliga ah caawa ku jiifan karayaan oo ay ku seexan karayaan haddii markaa ay sporis ay ka badiyaan lowton kadibna waxay rajeynayaan arsenal iyo mancity inay markaa dhibcoodi isku lumiyaan haddii dhibcoodii isku lumiyaan arsenal iyo mancity sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta sporis ay badiso horyaalka brmeliga ee eh, waxa weeyaan in ilaa iyo laga soo laabanayo xulalka sports iyo gacanta ku hen doonto waa haddii sports ay badiso tottenham eh, waxa weyaan ay rajeeyaan mancity iyo arsenal inay dhibcois kulumiyaan ama arsenal ay badiso arsenal xataa haddii ay badiso oo mancity la garaaco sports hogaanka horyaalka bremeleaga way sii hen karayaan haddii markaasi dabcan arsenal ee badisoo masity la garaac lakiin haddii masity ay garaacdo oo masity ayagu waxa weyan guul ay gaaraan waxay ka dhigan tahay in masity horyaalka bermeliga ah ay sii yahan doonaan saddex toddobaad ama labada toddobaad ee soo socda ilaa ay xulalka laga soo laaban doono marka spors kulankan muhiim ayuu u yahay posegoglin wuu fahamsan yahay in markaasi dabcan eh, haddii kulankan ay badiyaan spors ay markaa hogaanka horyaalka bermeliga gacanta kusii hayn karayaan mar kulankaana kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa markan haddiinu eegno kulanka kale ee udhexeeya ama ay wada ciyaarayaan banley iyo weliba chelsia banley garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta blues blues waxay doonayaan laba kulan oo xiriira inay markaasi guuleystaan haddaba in kooxda chelsea laba kulan horyaalka brmeleague ay badiyaan laba kulan oo xiriira waxaa ugu dambeysay eh, bishii march eh, sanadkii hore markaasa ugu dambeysay laba kulan oo xiriir ay badiyaan marka waxay doonayaan in markaasi dabcan ay garaacaan kooxda baley haddaba eh, markaynu eegno guusha keliya ee baley lix toban kulan oo bermelig ah oo ay la ciyaartay chelsea waxa ay ahayd inay ka gaaraan kulankii saddex gool labo xiligaasi oo ay banaanka garoonkooda ku ciyaareen agoosto laba todobadii todobiy tobankii markaasina oo ay ahayd kooxda difaacanaysa horyaalka afar barbaro iyo weliba kow iyo toban guuldaro markaynu eegno eh, dhammaan kulamadii ay wada ciyaareen lix iyo kulan ugu dambeysay chelsea iyo baley wada ciyaarayeen waxaa leeyahay eh, inta badan way ka badinayeen oo xiligaasi afar barbare la galeen baley iyo jelsia halka koo iyo toban jeer jelsi ay garaacday kooxda kubadda cagta baley marka baley inta badan way ka adag tahay ama baley jelsi inta badan way ka adag tahay baley haddaynu eegno jelsi ayaa badisay toddoba ka mid ah, eh, sideedii kulan ee booqatay garoonka eh, trafmore premier league kulamada premier league ah ee garoonka baley markaynu eegno jelsia waxay badisay todobadii toddoba ka ah sideed kulan marka sideed kulan ayay booqdeen toddoba jeer ayay garoonkan ku badiyeen marka waynu ay aynu arki doonaa oo haddii chelseana ay sagaal kulan ay boqdaan ay sideed ka mid ay garaacaan markii la laakiin waa la saadaalinaya chelsea in kulankan ay guul gaari karayaan haddaynu eegno baley ayaa laga badiyey shan kulan oo isku xigta horyaalka ah oo ay ku wajahday chelsea garoonkooda ee travmore stadium waana guuldaradii ugu dheereed oo gurigeed ah weliba hal koox ay kala kulmayaan oo markii la eego guushii barley lowtonton ee talaadadii ayaa ahayd guushoodii ugu horeysay koo iyo toban kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen chelsea ayaa laga yaabaa inay badiso kulan xiriir ah oo bermelig ah markii ugu horeysay tan iyo bishii maaj oo halka ugu dambeysay inay guulo xiriirah gaaraan haddii nu eegno raxiim islan yaa noqon karaya ciyaaryahankii ugu horeeyey horyaalka bermelig ah barley shabaqoodii dabcan gaara saddex koox oo kala duwan ayaa jira yani waxaa leeyahay banley weli gool muusan ka dhali ninka layhahdo raximi salin marka waxaa jira kooxo markaasi dabcan eh, uusan gool ka dhalin markii la eego oo waxaa leeyahay raxiimi saley ayaa noqon karaya ciyaaryahaankii ugu horreeyay horyaalka brmeliga ee baale shabaqoodii eh, ku booqda saddex koox kala duwan ayaa jira waxaana sidaasi eh, uu ku sameeyey mancity iyo liverpool oo garoonkooda markaa dabcan markii la eego halkaa uu shabaqa soo taabtay markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea kulankan waxaa la saadaalinayaa in saddex gool iyo laba ay kaga badin karayaan kooxda baley lakiin baley iyagu waxa weeyaan kooxdan waxay ku wanaagsantahay ee ku wanaagsan tahay dhanka positionka oo waxaad arkaysaa baley waxay ka wanaagsaneed dhanka e, positionka kooxda kubadda cagta ee ma united markaynu eegno baley ciyaareedkan waxaa jira ciyaaryahaano aad u daayaro oo markaas dabcan ay haystaan tusaalahaan oo kale markaynu eegno goolhayahooda waxaa la yidhahdaa james trafford waxa uu jiraa dada labaatanka sano sidoo kaleeto markaynu eegno waxa jira ciyaaryahaan eh, garabka eh, midig ciyaara waa garabka bidix weyaan waxa uu jiraa ninka la yihaahdo eh, taylor waa ciyaaryahanka ugu weyn oo soddon sano ayuu jira inta kaleeto ciyaaryahanada kale waa labaatan sano jir iyo labaatan iyo kow ilaa sagaaliyo toban sano jir weyaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta jelsia waxaa aad iy aad loo amaanayaa ninka la roberto sanchez golhayaha kooxda kubadda cagta jelsia xilli ciyaareedkan hadaba roberto sanches waxa weyaan waa golhayaha eh, aadka eh, xil ciyaareedkan waxaa leeyahay badbaadin cajiib ayuu sameeyey tusaalahaan kale eh, ninka la yihaahdo dabcan golhayahan sanches la yidhaahdo waxa uu shabaqiisa ka ilaashaday kooxda kubadda cagta fulham wuxuu shabaqiisa ka ilaashaday brighton oo kulanka horyaalka waa kulanka e v l ah. wuxuu shabaqiisa ka ilaashaday benamus waxa uu sidoo kale shabaqiisa ka ilaashaday kooxda kubadda cagta lutonton marka xil ciyaareedkan afar jeer ayuu shabaqiisii laashaday kulamadii uu ciyaaray laakiin horyaalka brmeliga markiinu eegno wuxuu shabaqiisii laashaday todoba kulan oo ciyaaray saddex ka mid ah ayuu shabaqiisii laashaday marka markii afaraad ayuu noqon karayaa hadii uu shabaqiisii laashado waxaa leeyahay golhayahan golhaye aad iyo aad wanaagsan oo shabaqiisii waxa weyaan isaga yaaba hogaaminaya dhanka shabaq laashada horyaalka brmeliga ama klishidka hadaba chelsea waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay roberto sanchez levi galwil tiago zilva ninka lairahdo dizasi kurela sidoo kaleeto enzo fernandes mesus casedow galager halka mudrigi jackson iyo weliba balmar kusoo bilaaban kara erinkastoo leeyahay raximi stalin kulankan uu ciyaari karaya laakiin waxaa la saadaalinaya mudrigi jackson iyo weliba ay wada ciyaari karayaan ninka lairahdo col balmar weli chelsea waxaa ka maqnaan doona eh, ninka layidhaahdo inkunku benjilwal jaloba ah ris james oo kulankan uu soo laaban lahaa laakiin ganaax ayuu ku seegayaa sidoo kale toni kaleeraad bedeshaal uu maqnaanaya fofana jakomeka xataa uu soo laabtay kursi geedka ayuu fadhiisan doonaa malo gusto oo dhidkaal ku maqan halka laafiana uu soo laaban doono markii laga soo laabto xulalka oo romeo laafi kulanka arsenal waxaa leeyahay ugu yaraan kursi geedka ayuu fadhiisan karaya markaynu eegno chelsea markii ugu dambeysay garoonkan baale ay soo baqanaysay ama ay la ciyaaraysay garoonkan waxa weyaan soo boqonaysay waxay ahayd shantii maaj markaasina kooxda barley ayaa la garaacay garoonkooda joogta afar gooli labo ris james kayafartis oo laba gool ah iyo bolosig sidoo kaleeto markaynu eegno kulankii kale ee labada kun ugu dambeysay ay booqanayeen garoonkan waxay ahayd marna soddon kowdii oktoobar labada kun labaatanka ay booqdeen markaasina saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda barley xakim ziyaaj kartizuma iyo tim wana ayaa shabaqa soo gaaray oo saddexda goolba ka dhaliya marka sideed soddon iyo kulan ayay badisay chelsea halka todoba kulan ay badisay bally kulamadii ay wada ciyaareen dhammaan kulamada marka marka kulankaasina kulan xiiso badan weeyaan oo kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonayaan in guulaha ay gaaraan hadaba chelsea guushan hadii ama hadii ay garaacaan banley waxay ka dhigan tahay chelsea foomkeeda soo laaban karaya sababtay tahay chelsea hadii kulankan ay badiyaan eh, waxaa la aadaya dhanka qaramada oo ah. wadamada ayaa ciyaari doona isreebka yuroga sidoo kaleetana chelsea kulanka xiga waxay la ciyaari doontaa waa kulanka barley markii laga soo tago galabka kulankii xiga waxay la ciyaari doonaan afariy maalin kadib kooxda kubadda cagta arsenal arsenal ayaa garoonka stafo bridge booqan doonta marka eh, mauricio bugentino iyo michael artet ayaa iswajahaya marka waxaanu arki doonaa haddii chelsea kulankan ay badiyaan kulanka arsenal xiise badan ayuu yeelan doonaa kulanka chelsea arsenal xiisihiis wuxuu noqon doonaa mid wanaagsan laakiin haddii baarley garaacdo chelsea waxa weye kulankaasi waxaa leeyahay koley arsenal way badin doontaa waxaa la heli doona haddiiba baaley garaacda jelsia arsenal oo xoog badan way garaaci kartaa laakiin haddii jelsia ay baaley markaa dabcan ugu yaraan goolal badan ay ugu badiyaan ama saddex gool ama laba gool kulanka arsenal afar iyo toban maalin kadib waxaynu daawan doonaa kulan xiiso badan hadduu ilaahna gaarsiiyo marka eh, kulankan marka kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa markaan haddiinu egno kooxda kubadda cagta united waxa weya united eh, xil ciyaareedkan garoonkooda staff waa garoonkooda waxa weeyaan aan idhaahda garoonkooda weyn ee eh, lagu magacaabo traford saddex jeer ayaa la garaacay oo ka badan weeyaan mar crystal balas ayaa garaacday mar brighton ayaa garaacday mar galatasaray ayaa garaacday marna waxaa garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo bayer munige marka ma united xaalad daran ayaa haysata

markaynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta ma united ritanhag ayaa waxaa uu shaaca qaaday in weli ay dhibaato ay dareemayaan ciyaartooda kooxda kubadda cagta ma united laakiin waxa uu shaaca qaaday in markaa dabcan ciyaartooda loogu baahan yahay in markaa dabcan ay dareemaan inay yihiin koox markaa weyn waa inay ogaadaan inay yihiin kooxda ugu koobabka badan dhammaan ingiriiska markii la eego waa inay dareemaan waa in ay dareemaan kooxda horyaalka ugu badan haysata waa in ay dareemaan inay joogaan kooxda ugu wanaagsan ee kooxaha kale markii la eego haddaba man united waxa weeyaan laakiin goolahay onana toban kulana u ciyaaray sideed toban ayaa laga dheli waana goolahaye markaa dabcan leeyahay sanadkan ash oo ma wanaagsana andre onana waxa weeyaan xil ciyaareedkan shabaqiisii inta uu ilaashaday inta goolasha laga dheliyay waxa weyaan waa dareemi kartaa sideed iyo ayaa laga dheliyay keliya toban kulan marka waxa weyaan weli goolhayuhu waxa weyaan masal dhigan leeyahay eh, amrabat sidoo kaleeto eh, john avanes ayaa ciyaari karaya varen dilot masmont eh, gasamiro bruno fernandes rash antony iyo weliba hajlan ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa laakiin weli waxaa maqnaan doona ciyaaryahanada sida regulan lukashowa oo soo laabtay laakiin kursiga keedka ayuu fadhiisan doonaa oo ciyaaryahanka weli fidmaha fandebig iyo malaysia iyo wambisaka iyo martinis iyo ninka layihaahdo cobio eh, mino dhammaantood ciyaaryahanadaasi way maqnaan doonaan rash xaaladiisi ma wanaagsan xil ciyaareedkan keliya hal gool ayuu dhaliyey markii la eego xilli ciyaareedkan isagoo dabcan xilli ciyaareedkii hore soddon gool u dhaliy marka waxaa leeyahay waa inankan ciyaaryahaankan waa in markaa dabcan uu bilaabaa ciyaari wanaagiisa ama goolalintiisa inuu bilaabaa sidoo kale bruno fernandes iyo weliba ciyaaryahanada sida raasha kale lagu eedeeyey in markaa aysan xushmad gaar haysan ah siinin ciyaaryahanka erasmus hojilan waxaa leeyahay erasmus hojilan wuxuu u baahan in la caawiyo hojilan waa ciyaaryahan aada u khatar badan broniga dhexda ay ku qaataa Eh, sidoo kaleeto waxau jecel inu garbaha waxaweyaan ka ciyaaro ninkan lambar sagaal wanaagsan weyaan meel kastoo lamber sagaal ama ciyaaryahaan kastoo lamber sagaala ah, waxa weyaan booskiisa buuxin karaya ciyaaryahanka rasmi sochilan marka waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta brenford brenford innaba caadi maha laakiin shantii kun ugu dambeysay waa laga badinayay oo saddex ka mid a ah waa la garaacayay eh, sidoo kaleeto labo ka mid ah ayay badiyeen kulankii ugu united garoonkooda ay ku qaabilayeen brenford waxau ahaa kulankii shantii abril markaasi naba united ayaa halay gool iyo waxba ku garacday marka bremford xaalad xun ayay ku jirtaa ma united xaalad xun ayay ku jirtaa bremford waxay leedahay toddoba dhibcood halka koox kubadda cagta manchester united ay leedahay sagaal dhibcood real madrid waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta asasuna kulan xiise badan shanta galabnimo shan iyo toban daqiiqo kaale anjeloti wuxuu doonaya inuu sii badiyo eh, sanadkan horyaalka brmeleaga waa laisku hayaa baarsha iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid xataa deedka madrid jerona xataa caadi maaha jerona waxay la ciyaari doonaan kadhis halka talyaanigana kulamo xiise badan ay jiraan eh, markii la eego shanta galabnimo waa afarta galabnimo weyaan inter milan blogna ay la ciyaari doontaa yuvena torin ayay la ciyaari doontaa sanadkan ac milan genoa ayay la ciyaari doontaa kulan xiise badan sanadkan horyaalka milan labada labada milan ayaa ku dagaalami doona marka waynu arki doona hadii ay badin doonaan labada milanba halka bundesligahana dortmund waxa weeyaan ay la ciyaari doonto tobanka ama afarta galabnimo iyo soddon daqiiq waxay garoonkooda ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta uni berlin weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan waxaynu eegeynaa kulmada caawa jira eh, markaynu eegno waxaa jira kulmo xiiso badan eh, horyaalada waaweyn sida horyaalka bermeliga haddiynu eegno horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo baaley kulankaasi waa kulan xiiso badan chelsea waayadanba waa iska badinayeen inkasta waxa weyaan horyaalka bermelig kulmadii ugu dambeysayba xaaladdu way ka dhiiqaneed laakiin waxa weyaan hadda labadii kun ugu dambeysay karookaabkii way badiyeen sidoo kaleet waxay badiyeen horyaalka brmel kulankii ugu dambeeyey sidoo kale kooxda kubadda cagta united waynu eegi doonaa kulanka ama kulamada ugu fiicanna waa maalinta axadda ah oo waa super sundayga weyaan cabdicasiis saciid beereed ayaa la jooga oo ay la falqeyna cabdicasiis eh, saciid beereed soo dhowow markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea isbedel badan ayaa ka muuqda markaan shaxda eh, chelsea way soo wanaagsanaaneysaa oo chelsea waxa weeyaan bal ka waran maxaa isbedele waa maasantahay cabdirashiidu runtii kulama xiisa badanaa jira maanta horyaalka english premier league la ciyaarayo haddaan egno eh, chelsea waxay iga weydiisay foom fiicanee chelsea ku jirtaa labadii kulan ee u dambeeyey dhabaha guulaha kusoo noqotay laba guuloo runtii aad muhiim u ah oo relief wax afka qalaad lagu yirahda ama u ah qaboojin xasaradii haystay bojatino iyo kooxdaba ayay heleen kalsoonid gelin kartaa waa laba guuloo muhiima midna waxay ugu soo gudbeen wareegii lix iyo tobanka eh, ama sideed sideedamaadka ee koobka kaabka midka kalena waa premier league saddex dhibcood oo muhiima heleen maadaama ay dhibcyar chelsea lahayd haatanna balse ay kor usoo kacday marka chelsea xoogaa waxaad moodaa haatan inay isla qabsi heleen ciyaartooydooda xidigo badan oo dhaawaca uga soo kacay iyo sidoo kale xidigaha dayarto laftirkooda aad mooda xoogaa inay faham fiican heleen hmm. marka la eego dhamaystirkooda iyo kubadda siday u maamulayaan sida mukailo mudrig xidig yukrainiyaanka ee dayarka oo runtii goolkiisa ugu horreeyay oo cajiiba u dhaliyay dhowaan kulankii bartamihii isbuucan la ciyaaray horyaalka ah, english premier league hmm. marka mukailo madrig wuxuu soo bandhigay runtii in talent uu leeyahay balse u baahan yahay waqti uu kula qabsado hmm. horyaalka english premier league fursadna la siiyo waxaa inta badan dhaleecinta lahaa warbaahinta ingiriishka inkastoo ay barshar ku hayeen xidigan ah, mukailo madrig ah. oo ay lahayn boqol milyan laga soo bixiyey mana jiro wax performanceya ama waxqabad ka muuqda oo kooxdu kusoo kordhiyey oo lacagta laga soo bixiyay keenaysa barasharkaa saarnaa iyo isbedelada jalsi ku yimid haddii ay noqoto milkiyadii hmm. maamulka jalsi oo isbedelayay iyo sidoo kale in shaqada laga eriyeyba tababarayaasha jalsi hmm. oo aan ognahay in ilaa saddex labo shaqada laga eriyey intii muqaylo mudriga xataa uu ku cusbaa kooxda marka fahamka kooxda xidigaha iyo waxaa aad markaa u yaraa iyo maamulka inay isfahmaan hmm. iyo in xidigihiio wada dhallinyaraa wada cusub iskuwaadka wada cusub xidigihii dhan jalsina iska wada gadhaba haatan xegaagii u dambeeysa marka u dambeeyey marka haatan waxaa wada yimid xidiga wada taalantida oo dhallinyaro keli waxaa laleeyahay jals waqti u baahan tahay pochetin waqti la siiyo hmm. aan lagu degdegin sidoo kale xidigahana jaanis la siiyo waxaa la aaminsan yahay hadday jalsi waqti isku helaan dhalinyaradooda ilmo dhalinyaro u badan yihiin oo daa'iro taalantida haddii la eego daafacooda iyo khadka dhexe iyo weerarkaba ah. marka haddii isfahmaan waxaa laleeyahay bandhig fiican ay samayn karaan jalsi ah. sidaan ognahan haatan labada kun u dambeeyay dhabaha guushay kusoo noqotay kooxda blue maantana banley u doontaa charfo ku ciyaari doonaan oo u safri doonaan waa kulan kaloo aweeya ah marka bugentino kulankiis ugu horreeya aweeyi ku adkaaday oo uu jalsa tan iyo markii horyaalka english premier ka tagay oo tottenham uu leylinaya ugu dambeysay marka sidoo kale kulan kaleo aweeyu dheeli doonaa oo banley u bixi doono banley waa kulankii fulham waa garoonka caravan cottage aad iyo aad waa tan iyo waxaan ku yaraba intii uu horyaalka joogay tababaro u ah kooxda tottenham waa sanado badan kasoo wareegatay marka haatan wuxuu doonaya kulankiisii labaad oo weliba xiriira inuu badiyo oo uu markaa ku adkaado garoonka tarfamur ay ku ciyaarta kooxda banley oo aweeya marka markaan eegno si guud foomka jals waxaa moodaa inuu soo noqonayo caduushido xataa wax laga dheehan kara sawirada tababarka xidigaha sida eh, kalsoonida uga muuqatay farxadda ka muuqatay waxaad moodaa guushu dee inkastoo kubad cagta guuli guuldarra haddana marka la adkaado hmm. xidiguhu waxay helayaan nafis iyo sidoo kale kalsooni badanaa galaysa hmm. marka waxaa laleeyahay mukailo musriiki goolkiisa uu dhaliyeyna wuxuu gelin karaa ama uu kicin karaa motoorkiisii taalentiga ee looga bartay markii uu jelse yimid kulankii uu bedel kusoo galayay kooxda liverpool oo runtii la aaminsanaa labaatan daqiiqa ilaa soddon daqiiq u ciyaaray uu soo bandhigay kubad aad loola yaabay inkastoo wixii ka dambeeyey ay saameeyeen environmentga ama momentumkii jalsi ay ku jirta xaaladii adkeeda isbedelka tababarayaasha xidigaha ka dhaawacna ay caqabad ku noqotay marka haddii baanley galabta jalsi adkaato way soo dhawaan doontaa aad aad eh, beraldinu eegno eh, ciyaartooyda kooxda kubadda cagta jalsiya hadda waxa uu aad aad u ammaanaya marushi bujuntini waryahanadiisa sida ciyaaryahaanka muqayl mudrigi sida aad sheegtayba sidoo kaleet waxa uu aad aad u ammaanaya ninka layirahdo armando broqo oo asigan waxa weeyaan aad aad u khatar badan hataa yarasha kooxda kubadda cagta jalsiya qaarkood waxay leeyihiin kulankan barooqa iyo weliba eh, ninka lairado jackson way kala xilanayaan waxay isleeyihin yaa wanaagsan adiga hantaada yaa isleeda kulankaa lagu soo bilaabayaa mudan barooqa cabdirashiid waa maasan tahay eh, runtii pojetino aada uga hadlay xidigan da-yarka ee taalentiga leh ee armando broe hmm. broe marka fursad fiican uu haystaa uu kusoo bandhigi karo kubadiisa marka waxaa laleeyahay haddii uu markaa baroyo uu bandhigiisa sii wado wuxuuba heli karaa fursad uu kula loolamo ama ay ku tartamaan isaga iyo nicholas jackson aniga ahaan markii su-aashiida aada weydiisa aan imaado hmm. taageeraash jalsi waa jirtaa dood inay qabeen ah bal baroy jaanis hala siiyo ama information kala bedeli karaa oo labadooda lagu soo bilaabi karaa marka an waxaan isleeyahay marka haatan la eego xidigan dhaawac uu kasoo kacay in kulankii ugu dambeeyay haatan xataa isagoo lixdan daqiiqa ciyaara keliya xataa uu sii dheeli waayey isagoo aan dhaawacin laakiin haddana waxaa keenaysa in bal uusan jawigan la qabsan maadaama uusan wax badan garoomada soo gelin uusan ciyaarin waqti u baahan yahay isleeyahay uu kusoo noqdo wuxuu u baahan yahay in substitution mambedel lagu keeno ana waxaan qabaa nicholas jacksona hadda form fiican ku jira marka la eego goolkiisii kulankii brighton u dhaliyey iyo dadaalka xataa had waker waa xidigan aad u shaqeeya ee nicholas jackson bandhigiisana runtii waa uu fiican yahay haddana haddii laisla safo balmer waxaa laleeyahay wax badanaa laga filaya maadaama nicholas jackson kulamada uu ciyaaraya starlin waxaa laleeyahay kubadda asagoo la soo aadaaba wuu <laughs> kusoo dribilgareyna markuu u yimaado asagoo la raacanayo ama baaskii ka qalda laakiin wiilkan dhalinyarada ee maasita laga soo iibsaday col balmer waxaa laleeyahay wuxuu xataa fursad u leeyahay inuu laba ciyaar saddex ciyaar ka dhex bixiyo starlin intaas laguma karo mm. oo taageeraha jels aad uga cabanaya waxay leeyihiin benji kusikaadka hala soo fariisiiyo maadaama marka la eego bandhigiisa aysan ku qancin inkastoo kulamada qaar sterlin iska fiican yahay laakiin inta badan dhaleecintiisa ama in la dhaleeceeyaa badan hmm. marka ani ahaan waxaan qabaa jackson haatan foom fiican ku jira hmm. baroya wuxuu noqon karaa bedelka koowaad ee lagu bedeli karo jackson ama xiddi kale hmm. laakiin jackson haatan foomkiisa uu fiican yahay kubadahana markaa ku dagaalami kara ayna ka go-anta marka inuu bandhig ka sameeya premier leaga inkastoo baroya laftarkiisa uusan liidan laakiin xiddig dhaawac kasoo kaca uu yahay uuna la u baahan yahay kulamo badan inuu ciyaaro waxaa la saadaalinaya in kooxda kubadda cagta chelsea saddex gooli hal ay kaga badin karto kooxda kubadda cagta baley eh, haddii nu eegno garoonka otraford markale kulan ayaa ka dhacaya kooxda kubadda cagta eh, united iyo weliba brnford ayaa wada ciyaaraya united markaynu eegno saddexdii kun ugu dambeysay garoonkooda waa lagu garaacay brighton ilaa kooxda kubadda cagta kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta galatasaray aad iyo james leaga sidoo kaleeto waxaa leeyahay kooxda crystal palace hataa ku garaacday garoonka iyo ku garaacday marka brentford ma ku badin kartaa garoonka old oo macalinka waxaa leeyahay shaqayaa la gelinaya markan waxaa maamulka kooxda qoraal soo baxa lagu sheegay in weli ay taageerayaan projectiga ama sida wax u wado tanhaag haddana mar walba oo kubadda cagta guuldarada ee badato kooxduna koox taariikhda marka ay tahay sida manchester united ma aqbali karaan milkiilayaashu iyo maamulka sare ee kooxdu in marka ay ku fiirsadaan tanhaag oo waxaa dhici karta in isbeddel lagu sameeyo shaqadiisa uu shakina ay gasho marka loo eego natiijooyinka uu keenay waana siisankii ugu xumaali leeyahay maanut ay ku bilaabato marka la eego guuldarooyinka haatan soo gaaraya muddooyinka lasoo dhaafay marka branford markaan u imaano branford inkastoo sanadka hore ay adkeed hadda sanadkan form fiican kuma jirto kulamadii hadda ay ciyaarta bandhig fiican ma sameyn garoonkooda xataa waa looga adkaanay laakiin marka la eego united haatan qaabka isfaham darada ka muuqda xidigahooda kalsooni darada bedelada taanhaag uu iska qaldo iyo khaladaadka onaana ee uu galayo waxaad moodaa branford laftirkeeda inay kalsooni siin karto ayna laga yaabo haddii xatay gool ka hormarto inay markaa ka difaacan karto sidii dhacday kulanka crystal palace garoonka old trafford ay kaga adkaan karto old trafford maraa la isku cabsiin jiray oo la dhihi jiray waa masrax riyada hadda laakiin brighton iyo crystal palace ay galatasaray xataa weligeed aan koox ingiriisa garoonkeeda oga badin muddooyinkii u dambeeyey muddo sanado badan ah, kaga adkaanayso marka oltraford hadda wax weyn maaha su-aalaha tas u weyn maa dushid uma arko inaad tirahdo oltraford ma looga adkaan karaa waa dee waa looga adkaan karaa wayna ku adkaan kartaa laakiin sida marka la eego isfahamdarada ka muuqata xidigaha united kulamada u dambeeyey bandhigoodii liitay mm. waxaa dhici karta inay markaa branford ay gacanta sarqaadan karto mm kooxda united garoonkeeda uga badin karto wax kasta dhici kara aad iyo aad waayahay waxaa jira eh, dhowr tababaro haddii eh, la ceeriyo ninka yarahdo erik ten hag eh, waxaa leeyahay tababaraha ugu horeeya waa ninka yarahdo zinadin zizo zidan oo shaqalaan haysata tan iyo labada kun ko labaatankii sidoo kaleeto ay jiraan tababaryaal kaleeto laakiin waxaa leeyahay xataa simeoni oo ku jira kuwa la xiriirinayo in kooxda kubadda cagta manchester united ee ka noqon karaya tababaraha marka cabdicasiis ciid beereed waa mahadsan tahay système, la vraie voile, Shaoki. guud ahaana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa xigaan ala kulanta